bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbihi أجmaعiin allahuma اnfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriyi naysaburiy raximah اllah xadaثanii cubayd اllahi bn mucaad alcambari fii baabi sulxi اlxudaybiya fi اlxudaybiya wuxuu ku saabsan yahay sulxu xudaybiya heshiiskii la magac baxay heshiiskii xudaybiya kana dhacay filxudaybiyati meesha xudaybiye la yidhaahdo xudaybiyadu waa laas ama ceel aan biyo badnayn oo nabiga iyo saxaabadiisu ay dul degeen ayagoo u socdaa cumro inay gutaan maka almukaramana markaa gaalo ayaa haysataa quraysh la yidhaahdo dagaal umuna socdin rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen kun iyo saddex boqol bay ahaayeen saxaabadu iyo nabiga calayhi salaam saxaabadiisa kun iyo saddex boqol iyo wax baa la dhahaa <clears throat> ilaa afar boqol qaar baa gaarsiiya marka meeshaasay degeen meeshaasay dhaafi waayeen waxaa loo diiday inay horay u socdaan oy xaramka galaan liannahu afaafka iyo xuduudka xaramkay ku taallaa xudaybiya dhinacan jiddo markaad ka gasho ood maka u sii socoto ayay ku taallaa dadka tegay way arkayaanoo waa calaamo ayaa waddadaas markii la maraayo qaanso aad mooddo oo saa u dheer oo kubri ah oo korkiisana rixli ama masxaf oo kale saa lagu sawiray ayaa halkaa hadda lagu sameeyey marka xaramkuna meesha ayada ah kama foga afku ku hayaa walidaalika waxaa soo aroortay nabiga markuu salaada maco inuu xagga xaramka uu geli jiray xuduudda markuu tukadana uu soo noqon jiray oo halkiisa kusoo laaban jiray ceel biyo ayaa halka ku yaallay oo biyo yaraa isagoo sii gurayuu nabiga calayh salaam yimid leeb buu qaaday oo markaasuu wax ku akhriyey rasuulka calayh salaam oo ku tuuray biyo badan baa ilaahay ka soo saaray mucjizadiisi baa ka daahirtay sala allahu calayh waaalih wasalam nabigeenna marka halkaasi sulxi iyo heshiis baa markii dambe ka dhacay inkastoo markii hore cumradii markii loo diiday aysan saan colaadeed isku beddeshay oo saxaabadu ay isdiyaariyeen laakiin nabiga calayh salaam baa ka hor istaagay oo yidhi maanta wax kasta oo dagaal lagu baajin karo xaramkana dagaal looga baajin karo waan ka yeelayaa bui rasuulka calayh salaam gaar ahaan markii hashiisii uu nabigu saaraa ee la dhihi jiray alqaswa cadbaana waa la dhihi jiray ay nabiga calayhi salaam hashiisii ay istaagtay inay xagga ay xaramka u socoto ay diiday markii xaggan loo celiyana waa soconaysaa xagga markii loo dhaqaajiyana way istaagaysaa macnaha way fadhiisatay oo way dhaqaaqi weyday saxaabada markay yidhaahdeen khala'at ilqaswa ay dhaheen hashi qaswaheed way daashay oo waxay noqotay mid ceebaysanoo daal dartii la fadhiisataa nabigu waa kii yidhi maa khala'at ilqaswa wamaa kaana laha bidalika min khuluq akhlaaq iyo dabeecad iyo dhaqan ay laheyd ma aha mana ayna daalin mana aha mid maciib noqotay walaakinahaa xabasahaa xaabisu lfiil nabigu wuxuu yidhi waxaa xabisay maroodiga axadkii xabisay ee diiday inay maka soo galaan maroodigii ay gaalada wateen xabashida ah ilaahay baa ka reebay inay dagaal ku dhigaan maka gudaheeda allihiibaa haddana xabisayaasha oo dagaal inuu maka ka dhaca uu diidan yahay subxaana wa tacaala wax kasta oo heshiis ah oy maanta ay dagaal ku baajinayaan waan ka aqbalay buu yidhi shuruud ad adag oy soo gudbiyeen oon arki doonno daahirkeedana ay ka muuqato dulmi iyo gardarro ayuu nabigu maslaxa caama isagoo ilaalinayo iyo inay caaqibada iyo ciribtu ay fiicnaato oo guul lagu gaadho ayuu nabigu calayhi salaam heshiisyahooda u aqbalay kadib halkiibay saxaabada iyo nabiga ku xalaaloobeen oo xoolodii ku gowraceen timahoodana ku xirteen cumradoodina halkiibay ku dhammaatay oo ka soo gadoomeen ayagoon ka gaarin marka heshiisyahaasi waxaa ka mid ahaa cumratu lqadaa sanadka dambe inay soo cumraystaan heshiiskii buu ka mid ahaa qaala xadaanii cubaydullaahi bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad alcambari qaala xadaanaa shucba ibn اlxajaaj alwaasidi can abi isxaaq الsabeexi camr bn cabdillaahi alhamdani qaala samictu albara albara bnu caazib radia allahu canhuma yaquul isagoo aan maqlay kataba caliyu bn abi aalib cali bin abi aalib baa wuxuu qoraayey asulxa heshiiskii bayna anabiyi nabiga calayh salaam iyo wa bayna mushrikiin u dhexeeyey yowma alxudaybiya maalinta xudaybiya waxaa kaatib ahaa oo qoraalka u xilsaaraa cali bin abi aalib fakataba wuxuu qoray mufaawadaad buu wadahadal baa socday dhowr jeer bay hadba dad soo direen waxay arkeen nabiga iyo saxaabadiis inay dagaal u soconin xoolihii hadiye ah oo qalaa'iddii iyo shicaarkii ka muuqdo oo xaramkii inay u socdaan ay ka muuqatoon dagaal ka muuqanin bay arkeen markii dambe waxay soo direen suhayl binu camar bay soo direen inuu wadahadalka asagaa soo afjaro oo heshiis la kala qorto qoraalkii markaa siiqadiisii iyo qaabkii loo qori lahaa qodobada heshiiska iyo bunuudu litifaaq ayaa laysku qabtay kataba wuxuu qoray haadaa maa kaataba calayhi kari waa midkii uu heshiis iyo wada qorashadii u dhaxaysay muxamadun rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam uu kula heshiiyey kufaaru quraysh reer quraysheed marka muxamedun rasuulullaahidii hore la qoray warqadda lagu bilaabayba faqaaluu gaaladii baa hadasho bulaantay ninkii u xilsaarraayee suhayl binu camar ahaa baa u horreeya wuxuu yidhi laa taktub ha qorin rasuulullaahi rasuulullaahi kelimada layihahdo ha qorin laa taktub ha qorin muxamadun rasuulullahi way moogtahay rasuulullaahi ha qorin laa taktub rasuulallaahi buu ahaana ciraabta laakiin hadda xikaaya muxamadun rasuulullaahi rasuulullaahidaasi ayuu diidan yahay in la qoro rasuulullaahi ha qorine falow naclamu haddaan ognahay annaka rasuulullah inaad rasuulka ilahay tahay haddaan ognahay lam nuqaatilka kulmaana dagaalanayn haddaan rasuul inaad tahay ognahay kulmaana dagaalanayn beder baana dhex maray oo uxud baana dhex maray oo axzaab baana dhex maray marka intaasoo dagaalaha dhexdaanada yaa maray inaad rasuul ahayn baanan kuula dagaalamaynin marka rasuulullahi inaad hadda ku qorto warqaddii heshiiskaha ee qolo walbaba ay nusqo qaadanaysa iyo koobi ma dhacaysay mana aqbalay inay dheheen waxay ka mid tahay jaxdiga iyo ogaaldiidka uu ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala fa fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun hasuu ilahay yidhi subxaana wa tacaala adiga kuma beeninayaan maxamedul amiin inaad tahay rasuul tahay qalbigooda yaqiintaa way ku jirtaa laakiin diidid ay diidayaan iyo inkirid ay inkirayaan weeyaan wajaxaduu biha wastayqanat anfusahum too kale wey aalu fircawn markii laga hadlaayay way diideen aayaadkii iyo xujajkii muuse uu la yimid ayagoo naftooda ay yaqiinsan tahay inay run tahay oo xaq ay tahay marka gaaladu daahirkooda iyo baatinkooda waa iskhilaafsan yahay qalbigooda waa og yihiin diinta islaamka inay xaq tahay inay tahay waddada saxdaa ah, laakiin taqaaliid iyo caado iyo dhaqan iyo waxyaalo kale oo shaydaan ka hor istaagay ayaa hor taagan lam nuqaatilka bay dheheen faqaala nabiyu sala allahu calay wasalam nabiga wuxuu yidhi licaliyin cali wuxuu ku yidhi umcuhu tir muxamadun rasuullah rasuululaahida tir buu yidhi faqaala cali baa wuxuu yidhi maa ana anigu miihi biladii midka amxaahu tiraya rasuulullahi anigoo tiri mahayo diididda daahirka inuu cali amar diiday oo nabigu amar diiday bay ka muuqdaa laakiin ta'adub iyo xishood iyo ixtiraam nabigu ixtiraamayo buu hadalka u leeyahay ee maaha inuu nabiga ka santaagayo amarkiisa ma aha walidaalika nabiga calayh salaam uunan canaananin waxna la yeelin nabiga hadal intuu ku dhao amar ku dhao inaad diiddo ma bannaan laakiin hadalkan cali waxaa lagu cudur daaray waxaa ku adag in rasuulullaahi uu meel ku qoran uu diido marka ixtiraam bay ka tahay ee maaha inuu nabiga amar diidayo calayhi salaatu wasalaam faqaala nabiyu sala allah alay wasalam famaxahu nabiyu nabigaa tiray calayhi salaatu wasalaam biyadihi rasuululahi meesha ku qorreed itus buu yidhi nabiga ma aqoonin wax meel ku qoran ma akhrin karin ummi buu ahaa calayhi salaatu wasalaam mucjizayna u ahayd ammaan bayna u ahayd nabiga calayhi salaam isagoon waxna qori karin wax qoranna aan akhrin karin inuu ilaahay subxaanah wa tacaala intaasoo qur'aan ah oo waxyaa lagu dejiyo oo aclamu nnaas uu noqdo aclamu nnaas dadka midka ugu cilmi badan inuu noqdo qof aan waxmana qori karin waxmana akhrin karin marka waxaad ogaanaysaa in qof wax meel ka soo qorqortay uunan ahayn in qof wax loo sheeg sheegay uan ahayne inay tahay waxyu min allah mucjizo inay tahay saasaa marka waxyaalaha nabiga calay salaam nubuwadiisa iyo rasuulnimadiisa mucjizada u ah waxaa ka mid ahaa inuu ahaa ummi aan wax qori karin haddana wuxuu la yimid axad la yimaada la waayey aayad ka mid a ah, suurad isagoo kale qur-aanka wax la yimaado la waayey marka waa waxyu min allahi subxaana wa tacaala halkaa markaasuu nabiga calayh salaam tus buu yira waa tiray riwaayo kalea imaan doonta qaar baa waxay leeyiin nabigu markaasaa la tusay markaasuu arkay oo qoray laakiin cali buu ku yidhi itus sidaad imaan doonto arinii gacantiisu ku tiray rasuulka alai slam rasuulullaahi maslaxo weyn markaad hiigsanayso masaarixda qaarkood waa laga tanaasuli karaa rasuulullaahi in la tiro oo gaalada loogu tanaasulo culayska ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay waad dareemi kartaa laakiin nabiga calayhi salaam maadaama maslaxo ka weyn lagu gaarayo dagaalkii oo meesha ka baaqda iyo dhiig meesha ku daata xaramkii oo la ixtiraamo heshiiska waxaa ka kooban qodobada oo ahaa in laisdhex galo dacwadii ay firii u noqoto muslimiinta oo meel walba la galaan cadadkii muslimiinta uu bato nasrigiiyo guul ay ka dambayso fadxumaka ay sanka ku saarto laba sano kadibba arrimahaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xeerinaya maskaxda ku haya saxaabadu arrimahaasi inta badan way ka daadegi weyday qodobadan soo socdeen arki doonno laakiin nabiga calayh salam waxaasoo dhan waa laqay dayib qaala wa kaana fii ma shtaraduu waxyaalihii ay shardiseen waxaa ka mid ahaa an yadkuluu inay soo galaan nabiga iyo saxaabadiisa makata maka sanadkan ma aha hadda noqdaa la yidhi ma gelaysaane war cumraan u imaanay dharkii baan qabnaa ixraamka nadaaya maya sanad dambe imaada fa yuqiimuu inay ku nagaadaan bihaa maka sanadka dambe alaaa saddex beri oo walaa yadkuluuha ayna soo gelin bisilaaxin hub ayna la soo gelin ilaa bijulbaani silaaxi hubka oo galkiisa ku jira mooyeene galkiisii iyo ohligiisii iyo hilaabkiisa inay ku jirta mooyeene seef banaan taallana ma arki karray dheen iyo waran bannaanka yaalla sanadka dambaa imaanaysaa saddex beri inay qabanaynaa qultu liabi isxaaq waxaan ku idhi buu leeyahay wamaa julbaanu silaax ninka ka warinaya abu isxaaq isabeexi ee la yidhaahdo alcambari mucaad alcambari julbaanu silaax maxaa laga wadaa qaala alqiraabu wamaa fiih waa ohliga baalka la gashada alaabta iyo seefaha iyo warbaha iyo qalabka dagaalka iyo ayaa khiraabka hadda loola jeedaa iyo wixii ku dhex jiray qaala xadaana mxamed ibn muhana alcanazi wabu muusa wibnu bashaar maxamed bnu bashaar bin daar laqabkiisa qaaluu xadaana moxamed bnu jacfar gundar qaala xadaana shucbat bnu xajaaj alwaasidi abu bistaan can abi isxaaq isabeeci cmar bin cabdillaahi alhamadani qaala samictu albara ibnu caazib radia allahu canhuma albara raada shidi maysid albara dhi maysid albara bnu caazib yaquul isagoo leen maqlay lamaa saalaxa rasuulu llah markuu nabiga la heshiiyey sala allahu alayh waaalih wasalam ahla alxudaybiya reer xudaybiya yacni kuwii ogu yimid meeshaasee qurayshtaha kataba caliyun cali baa wuxuu qoray kitaaban qoraal baynahum dhexdooda isagaa u kala qoraya heshiisyaha qaala markaasu wuxuu yihi fakataba muxamed wuxuu qoray cali muxamedun rasuulullah ilan heshiisku waa laba dhinac laba daraf laba daraf weeyaan labadaa daraf adaraf alawal waadaraf athaani ayaa marka waxaa la rabaa dadka u matalaya magacyahoodii inay ku qoran yihiin marka maadaama rasuulku uu muslimiinta iyo saxaabada matalayo muxamedun rasuulullaahi heshiiskuu la galay quraysh inuu dhaho weeye haddii intaa rasuulullaahi yidhiba waa ka boodeen ma ogolin bay dheen inaad qorto moxamed bin cabdillaahi qor magacii aabbaha iyo magaci aabbaha kuu bixi uma dakara binaxwi xadiidi mucaadin hayra anahu lam yadkur fi lxadiidi hada ma kataba calayh ah, muna dheen <clears throat> qaala xadaana isxaaq bin ibraahim alxandali ibnu rahawey وأحمد بن جناب المسيسي جميعا عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السويعي واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله عن البراء بن عازب قال لما أحسر النبي markii nabiga عليه السلام la go'doomiyey laga reebay laga manciyey cinda اlbeyti kacbada agteeda lagu reebay xisri baa la yihahdaa xasri ayaa la yihahdaa fain famastaysara min alhadyi qofka haddii intuu xaramka aado xaj u baxo uu dhaafi u gaari waayo oo uu cadaawad iyo col jira meeshaas iyo waxyaala u reebo halkaa uu dhaafi waayo uu ka xalaaloobayaa oo timihiisi ku xiranaya oo xoolihiisi ku gowracaya oo kasoo noqonaya marka xisaarkaasi ma caam mutlaqba oo jiro iyo tacabubu daaba iyo xisaarulcaduwi iyo <clears throat> intan masoo wada gelaysa caam miyaa mise cadow inuu khaas ku yahay khilaafu bayna alfuqahaa way isku khilaafsan yihiin wax alla wixii ka reeba ama xanuun ha ahaato ama gaadiidkuu saaraa iyo baabuurtuu saaraa oo ka cadilatoo ka hadlowda ahaato ama cadowbaaba ka reebayba halkaasu ku xaloolobaya ma soo qadaynayaa mise ma soo qadaynayo yaa iyadan hadal inuuna waxba soo qadaynaynin baa qowlka raajixa ah una qadaynaynin cumradiisii ama xajkiisii halkaasuu sax ku yahay sanad dambe hadduu rabo inuu soo xajiya xaj sunnou xajini laakiin xajkii waajibka waa ka dhacay walidaalika nabiga cumrat alxudaybiya intii la socotay ee sanadkaa la socotay mayna wada soo noqonin cumrat alqadaa qaarkood baan soo laabanin markaa soo qadaya lama dhihin qadahaas cumrat alqadaana waxaa loola jeedaa min alqadiya waa bunuudii iyo heshiiskii iyo sulxigiiba wuxuu ka mid ahaa inay cumrokan sanadka dambe soo cumraystaan ee min alqadaa ma aha oo did aladaa ah, ma aha qado la qadaynaya ma aha nabiga calayh salaam markii laga reebay cindalbeyt kacbada agteeda lagu reebay oo xudaybiye saalaxahu ahlu makata reer maka ayaa la heshiiyey calaa an yadkhulaha inuu soo galo sana dambe fayuqiima biha uu ku nagaado aaasaddex beri walaa yadkhulaha uunaga soo gelin maka ilaa bijulbaani silaaxi hubka oo galkiisa ku jira mooyeene asayfi sayftii iyo wakhiraabihi oorigeeda iyo galkeeda waa inay isku jiraan walaa yakhruja uuna soo bixin biaxadin mid oo macaw maciisa min ahliha reer maka ka mida ah. qof reer maka ana waa inaanu ku raacin baa la yidhi hataa kii dhaha muslim baan ahay oo haddaan islaamay waan raaci soo celi baa la yidhi walaa yamnaca inuunan reebin axadan qof yamkufu ku nagaada bihaa maka miman kaana macahu dadka isaga la socdaya qofkii muslimiinta la socday oo gaalada raacana la soo celi maayo qofkii annaga naga soo kacana noo soo celi soo maaratid heshiiska suu u qallafsan yahay suu u qalloocan yahay soo maaratid waa qadaadaa ku sugan iyo muxuua ah tacadi iyo dulmi baa ku sugan maca daalika nabigu waa ka aqbalay maxaa yeele waa cilayn doonaa qaala licaliyin cali baa wuxuu ku yidhi uktub qor asharda shardiga noocaasa qor sida ay sheegeen oo ama hub inaan lala soo gelina afka furan ama wixii ayagan ka mida in loo celiyo waxoodii annagan waxaynaan u soo celinin qor baynanaa dhexdaanada bismi illahi araxmaan araxiimna ku bilow haadaa maa qaadaa calayhi muxamadun rasuulullaahiha nabi muxamed wuxuu qadiyadii iyo heshiiskii saalaxdii qaadada ka dhigata maa qaadaa ee maa saalaxa calayhi muxamadu nabi maxamed wuxuu kula heshiiyey rasuulullaahi ahaa sala allah caleyh wasalam ku bilow faqaala lahu mushrikuuna waxay yidheen low naclamu annaka rasuulullah rasuulullah inaad tahay haddaan ognahay taabacnaaka waan ku raacinan kulamaanan dagaalanayn walaakin uktub waxaad qortaa muxamed binu cabdilaahi qor fa amara caliyan cali buu amray an yamxaha inuu tiro muxamed rasuululaahidii faqaala caliyu wuxuu yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa maxaa inaana tiraynin rasuulullaahi faqaala rasuulullahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu yidhi arinii makaanaha itus meesha ay ku qoran tahay ma yaqaana nabiga qoraalkaas itus fa araahu makaanaha buu tusay waa kan buu yidhi famaxaaha markaasuu nabigu tiray calayhi salaatu wasalaam marka magaca ku qor iyo sidaa u qor in dantii weyneed iyo maslaxadii weyneed ee lagalaha heshiiska u burburo inuu u burburo waxaa ka fiican in loo tanaasulo sulxi iyo shidiisaba heshiis haddaan maqashana tanaasul min aarafayn baa la rabaa in laisku tanaasulo oo qof walba wuxuu maskaxdiisa ku hayay hadduu ku adkaysto heshiis ma imaado laakiin qof walbaba wixii uu aaminsanaa ama uu watay hadduu wax ka go'o markaasaa heshiis imaan karaa marka rasuulullaahi nabiga waa yahay waa rasuulka ilaahay oo xaq ah oo la raacay oo la rumeeyey oo ilaahay doortay laakiin qoraalka meesha ku qoran rasuulullaahi lagu qoraayo heshiis loo baabi'in maayo nabigu waa tiray wa kataba ibnu cabdillaahi buu qoray moxamed binu cabdillaah ayuu yidhi qor fa aqaama biha alaaata ayaam saddex beri buu ku nagaa waa goorma waa sanadkii dambe ogow sanadkaas waa la guuray cumro meeshii maka lama gaarin dib baa loo laabtay sanadkii tabu soo cumraystay nabigu calayh salaam saddex beri buu ku nagaada waa saas xadiidka waxaa ikhtisaar iyo xadafa ku sugan falama an kaana alyawmu aali maalintii saddexaad markuu joogo maka uu maraayo waa sanadkii toddobaad ee hijrada sanadkii lixaad xudaybiya dhacday heshiiskii sanadkii toddobaadna cumrat alqadaa ayuu nabigu cumraystay maalintii saddexaad markuu maraayo qaaluu gaaladii waxay dheheen licaliyin cali waxay ku dhaheen hada aakhiru yowmin waa maalinta ugu dambaysay min shardi saaxibika saaxiibkaa shardiga aan gallay maalinta ugu dambaysa weeyaane faamurhu amar falyakhruj hanaga baxe fa ahbarahu bidalika markaasuu calina nabigu u sheegay calayhi salaam oo yidhi saasayna leeyihiin faqaala nabigu wuxuu yihi nacam haahaa heshiiskii baa saa ahaa ballantii baa saa ahayd muslimku ballantuu ilaaliyaa gaalba ha la galo heshiiska asaga ahayd gashay si kastaba ha u qallacsanaato fakharaja waa baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam makarayaan yaa ehel u ah nabigii iyo muminiintii saalixiinta wamaa kaanuu awliyaaa in awliyaahu ila almuttaquun ayaga awliya ooma aha naasir iyo gargaarra ooma aha ehella ooma aha mutaqiinta iyo muminiinta iyo rasuulka iyo saxaabadiisa ayaa maka iska leh oo ehel u ah oo mudan oo rabbi ku caabuda oo isku sujuuda oo kacbada dawaafa dawaaf sharci ah oo asnaam iyo shirki iyo ilaahay kayrkii midnaba aan ogoleen ayagoo marka asnaam agfa fadhiya oo mushrikiina oo beytka ilaahay nijaaseeyey ayaa waxay leeyihin naga baxo waa ka baxay nabiga calaih salaam kuma murmin kuma doodin amagaaba iskale maxaad sheegaysaan ma dhihin nabiga calaih salaam xilligeediina ha la gaaro xigmadeedina ha la gaaro marka nabiga calayhi salaam waa iskaga baxay heshiiskaasuu nabigu xeerinayaa ballantii la galay buu nabigu ilaalinayaa calayhi salaatu wasalaam waa tarbiya nabawiya tarbiyada rasuulka calayhi salaam weeyaan ku dhisneed in la ilaaliyo cuhuudda iyo ballamaha runtana la sheego oo aan been iyo isdaamamarin laiska ilaaliyo waqaala ibnu janaaba wuxuu yidhi fii riwaayati makaana taabacnaaka baayacnaaka haddaan rasuulka ilahi inaad taan ognahay waan kula mubaayacoon lahayn xadaana abubakr bn abi shayr qaala xadaana cafaan ibnu muslim isafaar qaala xadaana xamaad ibnu salamata ibnu diinaar can haabit ibnu asrib albunaani can anas ibni malik albasri abi xamzata khadmu rasuuli illah radia allahu canhu ardaa ana qurayshan quraysh saalaxuu annabiya nabiga waxay heshiis la galeen sala allah aleh wasalam heshiis qodobuu lahaa qodobadii qaar ka mida waan marray fiihi waxaa ka mida nimanka heshiiska nabiga la gelayay suhayl binu camar baa ka mida dhowr nin bay soo direen markaasuu nabigu tacliiqinayay midkii u imaadaba midka u imaadaba wuu tacliiqinayay kan wuxuu dhahay waa mid xun oo khabiida khayrlaawo weeye ayuu dhahaya midkood kuna wuxuu dhahay waa hebeloo waa dadka ixtiraama hadyiga hadyada iyo xoolaha xaramka loo wado ayay dadka ixtiraama qows qows ixtiraamu ka dhashaye geeli hadiyada ku kiciya markaasaa geeli oo calaamadii xaramka lagu dhigay hadiyada lagu dhigay qalaaid oo yaa lagu sii daayay markaasuu deen intuu tagay qoraysh u tagay wuxuu yidhi war dagaal ooma jeedaan xoolihii waxaan aragnay calaamadaa le xikmaday ka mid tahay iyo xiyalka mashruucahee bannaan ayay ka mid tahay sidii aad ku qancin karto ama aad ku badbaadi karto ama dantaada ku marsan karto oo sharciga uuna khilaafsanayn ayuu nabiga calayi salaam ogolaaday kadib waxay soo direen suhayl binu camar bay soo direen suhayl hadduu la soo diro nabiga u arkay wuxuu yidhi suhayrun sahula alamr magaciisiiba wuxuu kala baxay waxa la yidhahda tafaa'ul magaca wanaagsan macno wanaagsan buu keenaa magaciisa waa suhayl markaas wuxuu ka soo qaatay arrimihii inay sahlanaadeen arrimihii way sahlanaadeen soo suhayl ma ahaa sahula alamru marka sidii bay noqotay wuxuu yidhi kaale keen kan qoraalkana samaysanno heshiis baa dhacay heshiiska asagaha islahaayeen ayagaa guul baad ku taagantihiin tihiin guuldarray ku noqotay muslimiintiina guul bay u noqotay maxaa yeelay toban sano dagaal inuu dhexdeenna uuna marin lisdhex maro madiina noogu imaada annagana makaan ugu imaanaynaa baa la yidhi asxaabu alrisaala asxaabu lhadaf bay ahayn saxaabadu hadafkoodiibaa kii meel taga marti habeenka uu guri uu martiyaba dacwadiisi iyo risaaladiisiiba gudbinayaa markaasaa deena miaat min asaxaaba miaat min annaas min albashar yaa soo islaamay intaasoo khalqigaa soo islaamay meesha ay kun afar boqol ahaayeen sanadkii lixaad sanadkii sideedaad waxay maka ku imaadeen toban kun ayagoo ah oo ciidan ahoo militari ahoo mujaahidiina oo asxaabu rasuulilaahi ah asxaabu alcaqaa'idi saxiixa ah ayay imaadeen marka dantii lalahaana waxay ahayd dacwada inay faafto muslimiintuna ay bataan ayay ahayd haddii laisku gaaguumbixi lahaa muslimiintoo yar maalintaa dagaal ka dhici lahaana dhibaatadoonbaa cirka isku sii shareeri lahayd cadowguna waa sii fogaan lahaa marka heshiiskii baa la qoray faqaala nabiyu sal allahu aleh waali wasalam licaliy wuxuu ku yidhi uktub qor bismi illahi araxmaan araxiim waxay ahayd nabiga da'bigiisa hadduu risaalo qoraayo meel u diraayo warqad oo daray madaxdii xilligaa jirtay gaalaba ha ahaatee ama heshiise uu gelaayo bismi illahi raxmaan araxiim wuxuu ku dayanaya ta'asiyan bikitaabi alcasiiz kitaabka qur'aanka bismi illahi raxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin suuradda u horraysa u degtay iqra bismi rabbika aladii khalaq magaca ilaahay oo la cuskado la ictimaado la tala saarto allaha raxmaddiisa ay waasac tahay mu'miniintana aakhira u naxariista si khaas ah taasay ba ku saabsantahay bismi illaahi mufradun mudaaf baa la dhayaa macrifa tufiidu alcumuum asmaada ilaahay oo dhan lahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha ayaa meesha ku wada jirta magacyihii ilaahay oo dhan oo la cuskaday oo lagu baryay alle alraxmaan araxiimna si gaara ayaa loo ibraasiyey qaala suhayl baa wuxuu yidhi amaa bismi illaahi bismillaahidan aad qorteen famaa nadri ma ogin maa bismi illahi araxmaan araxiim ma naqaana annaga walaakin uktub waxaad qortaa bismika maa nacrifu waxaa naqaana qor bismika allaahuma qor bismika allaahuma allahuma damaxuma ayada hataa waa fiicanta bismika allaahumma qar bay dhaheen bismillahi raxmaan raxiim oo gelina ilaan wax qof wax diidan waxaa la yidhaha wax diidan meelay ka ursato ma weydo ayagoo ujeeddadooda waxaa weye inay wax inkiraan oo wax diidaan oo ayaga wax ay imleeyaan oy gacanta sara yeeshaan bay rabaan bismika allaahumma qor faqaala nabiga wuxuu yidhi uktub qor min muxamedin rasuulillahi bismika allahumma waa laga yeelay hayaa haddana muxamedin rasuulillahi raaci qaaluu waxay dhaheen low calimnaa haddaan ognahay annaka rasuullah inaad tahay latabcnaka waan ku raaci lahayn walaakin uktub qor ismaka magacaadii maxamed wasma abiika aabbaha magaciisa cabdullaahi qor faqala nabiyu sala allah aleh wasalam uktub qor min muxamadin bn cabdillaah heshiiskan wuxuu ka socdaa moxamed bin cabdillahi darafa fashtaraduu cala anabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay u shardisteen oo qodobada lagu qoray meesha ka mid ahaa ana man jaa qofkii yimaada minkum xaggiina inaga imaado annagana soo taageera lam naruddahu calaykum idiin soo celin mayno waman jaa'akum ninkii idinka idiin imaada minaa naga midoo islaama radadtumuuhu waad noo soo celinaysaan calaynaa korka annaga fiiri waa qismatun diiza waa arrin qallafsan oo annagana wixii noo imaada kuu celin mayna annagana wixii adiga ku imaada noo soo celi wixii ayaga wixii u imaada ayna waxbaba ahayn wixii ayaga ka soo tagana nin muslima ah uu yahay oo tawxiidsanaya faqaaluu waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuul allah an haada ma waxaana qori karaa saxaabadii waa ka maagtay ka istaagay ma waxaana wax la maqli kara oo la qori karaa nimankan waase waxay nugu wadaan qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi xikmadiisa fiiri nacam waan qoraynaa buu yidhi siday rabaan baan u qoraynaa waxaa yeelay innahu man dahaba mina qofkii annaga naga taga ilayhim ayaga aada faabcadahu allah ilahay ha fogeeyo gaal gafuur xule murtada weeye diintii ilaahay ka leexday rasuulka calayhi salaam isagoo la jooga ka fallaagoobay fallaaga xunoo naga cararay maxaan ku falaynaa waman ja'anaa qofkii noo yimaado minhum ayaga ka mida soo islaamo muslim waxidah abujandal baaba ka mid ahaa oo odaygan suhayla uu dhalay lahu sayajcalu allaahu ilaahay wuxuu u yeeli doonaa bishaaro wey lahu minka manka asagae noo imaaday een ku celinay farajan buu ilaahay u yeeri doonaa meel uu ku badbaado wa mahrajan meel uu ku baxsado ayuu ilahay u yeeri doonaa bi nabiga alayh isalaatu wasalaam ah, qofka innaga noo imaada oo soo islaamo oon dhan war heshiiskaaso ahaaye noqo aan dhanoo dib u celinnana ilaahay faraj buu u furi doonaa mahraj buu ugu furi doonaa waa sidii dhacdeed xadiidka fi saxiix bukhaari abu jandal baa ka mid ahaa oo adaygan heshiiska noqonaya gaalada ka socda suhayl binu camar wiiluu dhalay oo muwaxida oo gacmaa lugaha ka xidhxidheen oo guriga lagu ogaa yaasuusoo siqayusoo hoo soo maray unbuu har mar isugoo dhextuuray muslimiintii isagoo barooraraya markaasaa wuxuu yidhi deena ii celi wiilka iyaa ugu horreeye war heshiiska weli maana dhammaynine wixii ka dambeeya weeyaane wiilka iidaa iyo maya warqabiil isku laabtay <clears throat> bas celiyaa layidhi noqo isagoo magaalada baa lagu celi warsaa muslimiin waase warsee udhac ayo ilahay faraj buu kuu furi doonaa baa layidhi sidii baa dhacday haddii abu basiira ninkii la dhihi jiray madiina isagana isagoo yimid lasoo celiyey muddadii heshiiska ee xeebta iska fadhiistay ayuu abujandal la u tegey wax allaala wixii gaalada ka soo fallaagoobo in la celin og halkaasayba mucaskar iyo ciidan ka samaysteen oo ay gaaladii iyo kufaaru qorayshi gooye ay ku samayseen ilaa iyaga ay cabaadaan oo dhahaan nooga yar waxbaa nugu soo celinnin nooga yar <clears throat> waxbaa nugu soo celinnin sayajcalu allahu lahu farajan wamahraja wahada yadulu calaa risaalatihi wa sidqi nubuwatihi calayhi salaatu wasalaam hadalkii nabiga uu ku hadlay sidii xaqiiqa u noqotay dadkii soo islaamay dhammaantood farad iyo guul iyo gobonnimo ayay wada gaareen <clears throat> xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana cabdulahi bnu numayr xa waxadaana ibnu numayr wataqaaraba fi lafdi xadaana abi qaala xadaana cabdulcasiiz bnu siyaahin qaala xadaana xabiib bn abi haabitin can abi waali shaqiiq bnu salma qaal qaama sahl binu xunayf baa istaagay yowma sifiin maalintii sifiin dagaal dhex maray bayna mucaawiyata wa ahlu shaam min darafin wa bayna caliy bin abi aalib wa ahli ciraaq min daraf laba dhinac oo ishayo muslimiinta ah oy kala hogaaminaya cali bin abi aalib oo ciraaq iyo hogaaminayey iyo mucaawiya shaam ay watay dagaaladii dhex maray iyo eh, jamal iyo sifiin iyo magacyay la baxday maalintaasi waanwaan iyo wadahadal baa socday labada dhinac loo kala dabqaadayo in heshiis lagu soo dabaalo oo hubka la joojiyo dagaalka qaar baa markaa hadahadlay oo qolo walbaba iyagaa isla qumanoo raba inay xaqa ku taagan yihin bay isku arkaan oo ay qolada kale waan la dagaalamaynaa maxaa yeelay kuwana waxay leeyihin waa buqaat amarkii amiirulmuminiin bay ka baxeen kuwana waxay leeyihiin asxaabudan dan baa nahay oo dhiiggii cumaan bin cafaan baa la duudsinayaa marka heshiisiyinkii asaga ee dadka qaar ay ra'yigooda cajabgeliyey ayuu ka hadlayay sahal binu xunayf annagaa inaga horreynay maslaxa iyo heshiis la gelayay oo nala qallafsanaatay oo annaga ra'yiga annaga si uu ahaa kadibna annaga ra'yiga annaga inuu khaldan yahay ay noo muuqatay guushuna ay ahayd sulxigii la galay annaga aynaga horeeye ayuha naas faqaala ayuha naas ittahamuu anfusakum naftiinna rawaayakal ra'yukum rayigiina tuumaysta weligaa qumanahaada qoortayun kuu gelin arrimaha gadgadis u baahan tahay sida adiga aad moodaysa ma aha ra'yigiinna iyo naftiina tuhmaysta inaad khaldami karto mar walbaba maskaxdooda ku jirto laqad kunnaa waxaan ahayd maca rasuulillaah nabiga maciisa calayh salaam yowma alxudaybiya walow naraa haddaan arki lahayn qitaalan dagaal dagaal haddii nala ogolaan lahaa la qaatan lahaa waan dagaalami lahayn maalintaa iyadaa heshiisba maanan ogolayn waxay gaalada meesha soo dhigeen ee ballan iyo heshiis ah waxay aan wada diidanayn bay ahayd laakiin nabiga waa naga hor istaagay wadalika fi sulxi aladii waa heshiiskii kaana bayna rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wa bayna almushrikiin dhex maray fa ja'a cumar bin khadaab baa wuxuu yimi saxaabada inteeda kale waa guuxayaan wax yar mooyeene abubakar kamidii cumar bin khadaab sa waa isxaji waay ja'a cumar baa yimid fa wuxuu yimi rasuul allah nabiga calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah colasnaa cala alxaq soo xaq kuma taagnin wahum calaa xaqin wahum ayagu gaaladuna calaa baatilin baatil soo kuma taagna qaala wuxuu yidhi balaa haa waa jirtaa qaala alaysa qatlaana dadka anagana naga dilo filjanna soo janno ma galayaan wa qatlaahum ayaga laga laayana fi soo naar ma galaayaan qaala balaa haa qaala fa fiima nuctii maxaan u siinaynaa adaniyata tabardaciifnimada iyo dulliga fii diinna diintaana qodobadan ay ran ku hadlayaan waa baniya waa baniya waa daciifnimo waa dulinimo maxaan dullinimo diintaana u siinayna haddaan dambana jannaan geli hadday kalena iyagaaba naar geliye a xaq baan ku taagannahay cumar tan daahirka ah ayuu taagan yahay laakiin nabiga calayhi salaam mustaqbal iyo maslaxo kale iyo fursad iyo jaanis ha loo helo dacwada iyo nashrinteeda qaradku maaha in wax la dilo la dagaalamee wasiilay aheede wasiiladii haddii sulxiga lagu gaaraayo oo dacwadii ay sidaa ku faafi wax kasta oo la qoro dhib oma arka rasuulka calayhi salaam wanarjicu maxaan u noqonaynaa buu sii leeyahy walamaa yuxkum illaahu wuxuu ilahay uuna kala xukumin baynanaa annaga iyo wa baynahum gaalada asagoo ilahay una kala xukumin oo midka guulaystay midka kale alla kala ogaanin maxaan u noqonaynaa oo meeshaan ka imaana afar boqoloo kilomitr aan dib ogu holaalaynaa faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam ya bna alkhadaab cumarow innii rasuulullahi horta rasuulka ilaahay baanahay qof iska socda miihi samadii iyo ku xidhan xag allah looga waxyoonayaa walan yudayicani allaahu ilahay ima dayacayo abadan weligay ilahay ima dayacayo ah, ogow arrintaas intaas ugu soo koobay qaala faindalaqa cumaru cumar ma joogsanina waa is daay falam yasbir ma sabrin mutaqayidan xaaluu weliba cadhaysan yahay faataa abaa bakrin buu u tegey faqaala wuxuu ku yidhi yaa abaa alasnaa calaa xaqi soxa kuma sugnin wahum ayaguna gaaladu calaa baatilin baadil korkii masaara qaala balaa waa jirtaa qaala alaysa qatlaanaa dadkiina naga diro soo filjanna ma gelayaan waqatlaahum kuwa laga laayana fii naari naar gudaheed ma aha qaala balaa waa sidaas qaala facalaama maxaan haddee nucdii u siinaynaa addaniyata dulinimada fii diinina diintaanadan waxaan waa dulinimadan diinta soo jiidayna soo maaha wanarjicu aan u laabanaynaa walamaa yaxkum illah wuxuuya ilahay una kala xukumin baynana annaga iyo baynam gaalada xamaasaa haysa cumar radi allaahu canhu khayru lhadyi hadyu muxamed waddada nabiga waddo ka khayr badan ma jirta calayhi salaam laakiin isaga wuxuu istusayaa cumar radia allahu canhu arrimahan inaan la laqi karin oon la qaadan karin faqaala abubakar fiiri jawaabtiisa yabna alkhadaab cumarow ina khadaabow inahu rasuuluullaahi qofkan hortaagan tahay waa rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam walan yudayicahu allaahu ilaahayna ma dayacayo abaddan weligiis jawaabu abubakar jawaabu rasuuli illaahi sala allah alay wasalam xarfan bixarfin sida uu nabiga alay slam ugu jawaabay buu abubakrna ugu jawaabay muwaafaqa abubakr radi allahu canhu wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam erayadiisa iyo wixii laga soo sheego dhinacna haba yaraata kama istaagi jirin waxaa dadka inta badan ee qaada ma qaadi jirin markay timaado mawaaqif iyo xaalado gaara ah. abubakr waxaa lagu yaqaana horta nin dulqaad badan xilmi badan raqiiqulqalbi ah qalbi jilicsan buu ahaa laakiin markii cinda almawaaqif markii loo baahdo xilliyo gaarkood go'aamo in la qaato go-aan buu qaadan jiray tan waxay ka mid tahay go'aammadiisa aadka ee saxaabado dhan intuu ku khilaafay nabigu ku garab istaagay calayhi salaatu wasalaam qofkan aad heshiiska galaaya ee hortaagantii leedin waa nabi maxamed meel buu nagu wadaa asaga aan ku dheganaano koorihiisa iyo iyo keenaankiisii iyo hogaankiisa aan ku dheganaano sidaanu yidhi sidaasaa lagu yaqaana abubakar radi allahu canhu markuu nabiga dhintay waad ogeyd nabiga calayh isalaatu wasalaam oo cumar uu seefta la istaagay o yir wax dhihi kara nabigaa dhintay ma jirto waa yar suulsan yahay waa yar maqan yahay sida nabi muuse uu u yar maqnaa oo kale xagga rabbigi u aaday oo kale u aaday waa soo noqon doonaa tan uga taagan yahay saxaabadii kaleo dhan iyaguna wax isdhaqaajiyaa la waayo waa oyayaan munaafiqiintiina halkaasay dhoolacadinayaan abubakar baa arrintaasi mowqif ka qaatay aayado qur'aana akhriyey war nabigu waa dhintay calayhi salaam soo kii aayadaha kusoo degeen maha sagaba inaka mayitun wa inahum mayituun afa in fahum lkhaaliduun waa kanay aayadahan afain maata aw qutila inqalabtum calaa caqaabikum nabi maxamed calayhi salaam inuu dhimanayo waa ku ayadihi waa dhintay marka ninkii nabi maxamed caabudaya nabi maxamed waa dhintay ninkii rabbi caabudaya rabbi waa xayun laa yamuutu ma dhinto markaasaa dadkii o dhan wada qaboobeen oo abubakar cumar radi allah canhu uu rashi fadhiistay waxaa ka mid ah mawaaqiftiisii nabiga dardaaran buu bixiyey maalmuhuu dhimanayey usaama binu zayd ciidan uu hogaaminayo inay aadaan ruum iyadoo loo aara gudaayo saxaabadii qaswatulmu'ta lagu laayey ee usaamaan aabihii zayd uu kamid ahaa uu ka mid ahaa jacfar uu ka mid ahaa cabdullah bin rawaxa raggii qaadada ahaa meesha lagu laayay nabiga hadduu dhintay calayh salam wuxuu ciidankii una bixin cumar iyo saxaabadii waxay soo jeediyeen munaafiqiintii iyo dadkii nagu xeeraa oo dhan iyo caraabtii baaba wada gaalowdae oo nagu soo socotee ciidan naga baxa ma hayna ciidankan aan reebanno aan ku difaacno waxaan hadda muxiidkii xuruub daakhiliyaan ugu bilaabatay gudihii baana naga haystaa abubakar wuxuu yidhi xarig nabi maxamed calayh salaam uu xidhay aniga ma furaayo buu yidhi ciidanka nabi maxamed baa diyaariyey waa inay baxaan ti abubakar bay noqotay gaaladii meel walba islahayd nimankii nabi maxamed baa ka dhexbaxayoo way jabeenoo hadda waa la weerari karaa markii la yidhi ciidan baaba ruum loo kaxeeyey carab oo dhanti laga baxay yaaba yurub lala dagaalamayaa mid walbaba goojuu gacanta dhabarka saartay markaasu wuxuu yidhi nimanku xoog bay leeyihiin markaasaa laisku weeqariyey waad garanaysaa qisadii saddexaad ama afaraad ee ku saabsanay asxaabu ridda markii uu abubakar mowqif qaatay oo yidhi qofkii iska dhaaf gaalnimo kale uu muujisay zakada bixin waaya waa la dagaalamayaa yidhi cumar uu yar war weeye doodii abubakar baa ku adkaaday guushida waa kii lagu gaaray oo lasoo afjaray wixii qalaaqil iyo kacdoon ahaa ee gaalada munaafiqiin iyo acraab diin yar ay iskugu tageen iyo dadna baynoo sheegtay arrimaha marka abubakar waa lagu yaqaanay radia allahu canhu wa ardaa wuxuu yidhi nabi moxamed calayhi salaam wey ninkan ku dhegano halkiisana maqal qaala fa nazla alqur'aanu qur-aankii baa wuxuu ku soo degay calaa rasuulilah nabiga calayh salaam sii socodkii lasii socdayba bilfatxi baa soo degay furasho inaa fataxna laka fatxan mubiinan baa soo degtay loogu bishaaranayo magaalada make maanta gaaladu ay nabiga u diideen muddo yar kadib waad furan doontaan fa arsala ilaa cumar cumar buu nabiga dad u diray fa aqra'ahu iyaha waa ku dul akhriyey faqaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuula allah afatxun huwa ma fatxiba qaala nacam haa fatxi wey heshiiskan laftirkiisaaba fatxi ahba sulxigan xudaybiya ee adeeg kula adag ama dadka saxaabada la adkaaday waaba wadadii lagu gaari lahaa fatxu maka waana wadadii dad badan ay ku islaami lahaayeen oy gaalo badan ay ku soo geli diinta ilahay afwaaja ayagoo koox kooxa fa daabad nafsuhu cumar naftiisii waswaaskii iyo adojiidkii iyo murugtii baa ka baxday oo waa dhiib noqotay wa rajaca waa laabtay madiina loo laabtay qaala xaddaana abu kurayb moxamed bn alcalaa wmoxamed bn cabdillaahi bn numayr qaala xadaana abu mucaawiyata an acmash can shaqiiq bni salamata qaal samictu waxaan maqlay buu leh sahl bnu xunayf oo yaquulu la bisifiin meeshaa safiin la yidhaahdo ayuha naasu dadow ittahamuu ra'yakum ittahimuu tuhmaysta ra'yakum ra'yigiinna ra'yigaaduu kula qumbanaanin dhinacan ka fiiri waxa keliya adeeg kuu muuqdaan la boodin ka kale inuu sax yaha laga yaaba kaasoo horjeeda wallahi baan ku dhaartay laqad ra'aytuni waxaan is arkay yooma abijandal maalintii abujandal uu noo yimid wixii heshiiskii la kala qoranaayo quraysh isagoo muslimah oo siriqsanaayo labada lugood xarka gaga xidhan yihiin iyo gacmaha walow annii astadiicu haddaan kari karo an arudda inaan radiyo amra rasuulilah nabiga calayhi salaam amarkiisa la radatu waa radin lahaa bule maalinta ayadaa lala celiyo la yidhi haddii layga maqlaayo maya la celin maayo waan ku dhegi lahay waan soo celin lahaa wallahi baan ku dhaartay maa wadacnaa suyuufana seeftaanada maanan dejinin calaa cawaatiqinaa qoortaanada ilaa amrin amar xaggiina oomaana saarin qadun weligiis amar fadiixa iyo arrinna haysatoo dhibaataa hub oomaanan qaadanin weligaannu ilaa ashalna arrimahaas way sahlanaan jireen bimaa annaga waynoo sahlanaan jireen ilaa amrin bay isku bedeli jireen aan nacrifuu garanayno wax macruufoo wanaagsan oo qiimo lahoo fahmi karro ayuu isku bedeli jira hubkaan qaadanno guul baan ku gaari jirna wax wanaagan baan ku gaari jirna ilaa amrakum haada amarkiinan mooyeene muslimiintan isdagaalaysa dhibaatadii waa kan saxaabo badan baa ku dhimatay taabiciin baa ku dhammaaday saxaabatu rasuulilah xataa casharatu mubashiriin qaar ka mida zubayr waa lagu dhammaaday wax guula lagu gaarayna ma leh dagaal aan gallay oonan guul lagu gaarin kanaan ku aragnay waa dagaal ila muslimiinta dhexooda ka dhexeeya guul laguma gaaraayo islaamka dhexdiisa dagaal u dhexeeya guul laguma gaaro in sulxiyo heshiis la gaaro oo hal dhinac loo jeedsado unbaa guusha ku jirtaa lam yadkur ibnu mayr ilaa amrin qad waxadaanaa cuثmaan bin abi shayba waisxaaq jamiican can jariirin xa waxadaana abu saciid ilashaju qaala xadaana wakiic bnu jaraac kilaahuma can acmash bi hada اlisnaad wafii xadiidayhima ilaa amrin amar xaggiis maanan hum u qaadanin amarkaasoo yufdicunaa na argagixiya aan ka murugno ilaa guul iyo waxaan ku gaari jiray kurbadow naga faydanta qaala waxadaanii ibraahim bnu saciid aljawhari qaala xadaana abu usama xamaad bn usama can maalik bni miqwal can abi xasiin can abi waali shaqiiq qaala samictu sahl bnu xunayfan bisifiin baan maqlay yaquul isagoo leh itahimuu ra'yakum ra'yigiina tuumaysta calaa diinikum diintiinna korkeeda umuraha diintiinna ku saabsan ra'yi uun ha garab dhigina aniga sidaa ilaga quman iyo waxaana ii muuqda hadhihina masaalixda caamkaa fiiriya nabiga calayh salaam iyo hoggaanka muslimiinta arrimahooda iyo danahooda ilaaliya fiiriya wixii xarbi iyo silmi ah madaxdaa iskale oga dambeeya falaqad ra'aytunii waxaan is arkay yowma abijandal maalintii jandal ibnu suhayl bnu camar <coughs> walow astadiicu haddaan kari karo an arudda amra rasuuliillaah nabiga amarkiisa inaan radiyo calayh salaam la radatu waan radin lahaa maa fataxnaa minhu maanan furin minhu dagaalka fii khusmin naaxiye iyo dhinac ma furro ila infajara wuxuu haddana ka dilaaci oo ka fakan calaynaa korkaanaga minhu dagaalkii khusmun dhinac kaloo dan kaga furmi markaan inaan xoggana ka soo afjaraba dhinaci kaloo haddana ka furmi dagaalkan isagan haddaan ku jirra buu leeyahay saxaabada udhexeeya taabiciin muslimiinta udhexeeya marka waa dagaal aan afjar lahayn qaarkood maa fataxnaa waxay ku fasireen qaarkood bedelkeeda waxay maa sadadna maa fadadnaa minhu fii khusmin khusm waa naaxiye wa daraf dhinac ma soo owdino ma soo xidhno ma soo afjarro iyo maa fataxnaa intaan furro oon dagaalkii ku guulaysano ma islaama hadda soo afjarteen ilaa anfajara calaynaa min qusmun dhinac kale haddana furmaayo oo qarxaya dagaalka marka xuruubta ehliga ah ee dagaalada maaragtay dagaalada sokeeye la yidhaahdo ma daba dhammaadaan lagumana kala adkaado dhibaato iyo burbur unbayna dhashaa adagoo kuu wiirsaday iyo guushii muslimiinta oo dib u dhacda iyo quwadooda daciifta walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ayuu ilahi ley subxana watacaala sabir baa loo baahan yahay xaddaana nasr bn caliy aljaadami qaala xaddaana khaalid bnu xaariثin qaala xaddaana saciid bn abi caruuba can qataada bni dicama saduusi ana anas bnu malikin xadaahum qaal lama naزlat markay soo degtay inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyakfira laka allahu maa taqadam min dembikuma taahar markay aayadda soo degtay fadxigaasi inuu ilaahay u furi doono furasho weyn oo mubiin oo cad ilaa qowlihi fawzan cadiiman marjicahu noqodkiisa uu ka laabtay min alxudaybiya ayay soo degtay isagoo hasha saaran oo weliba hasha markii isku soo degtay nabigu akhrinayay kaana yurajicu sawta calayh salaam tarjiica codkiisa nabiga calayh salaam waxaa weeyaan tardiid baa ku jiray iyo hadalkii qur-aanka uu akhrinayey ama qaab uu akhrinaya ha noqoto ama socodkaba ha keenee bin xudaybiya uu ka laabtay wahum yukhaaliduhum alxusnu saxaabada oo yukhaaliduhum uu dheehay alxusnu murug iyo walka'aabatu walbahaar waa isku mid murug ay ka muuqato waqad naxara alhadya bilxudaybiya hadyadii lalahaa makaa la tegi doonaa oo markii kacbada la dawaafo oo safiya marwo la sacyo timaha la gaabsadaa la gawrici doonaa la xaramka masaakiinta la siin doonaana meel duleed ahood xudaybiye la yidhahdoon xaramkaba ahayn ayay ku gogowraceen nabigaa amar ku bixiyey yidhi cumro aad sugaysaan maleha xoolihiina gowraca halkan ku xalaalooba murug badan baa ku dhacday ilaa qaarkood ay ku sigteen inay qaadka kale madaxa ka gowracaan timihii xirtaa layidhi ma ogtahay walbahaar darteed iyo wixii hayay ee murugtaha waba qaarkood isgowrici gaareen fa qaala nabiga salaam ba wuxuu yidhi laqad unzila calaya waxaa lagu soo dejiyey markuu ii socday aayatun aayad hiya axabu ilayaan ka jeclahay min addunya adduunyada jamiican dhammaanteed aayad bishaaro ah ayaa soo degtay oo in muslimiinta ay maka geli doonaan muxalliqiina ru'uusihim wamuqasiriin ayaga oo siday ninna ka cabsanayn alla mooyaane ka baqayn aadna axadna ka baqayn alla mooyaane inay geli doonaan ma ka furan doonaan arrintaas waxadaanaa caasim bnu nadar ataymi qaala xaddaana muctamir bnu sulayman bnu qaala samictu abi sulayman xadaana qataada bnu dicaama qaala samictu anas bnu malikin xa xadaana ibnu muhana qala xadaana abu daawuud xadaana hamaam xaw xadaana cabdulxamidin cabd bnu xumaydin xadaana yunus bnu muxamedin qaal xadaana shaybaan jamiican qataada can anas naxwu xadiid bin abi caruuba baabu lwafaa'i bilcaadi ahdi iyo heshiis iyo ballan haddii la galo in la oofiyo gaalaba ha lala xarbiyiin dagaal naga dhexeeyaba haddaad la gasha xataa waa in ballantaa la oofiyo ballantaasi aan la burinin shareecadeennu meel adag ayay ka istaagtay cahdiga iyo ballamaha wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtu ah, cahdigii ilahay haddaad gashaan oofiya buu ilah ilahi subxana wa tacaala qaala waxadaana abu bakr bin abi shayba xadaana abu usama an waliid bini jumaycin qaala xadaana abu dufayl <clears throat> caamir ibn waahilah aakhiru man maata min asaxaaba <clears throat> xadaana xudayfa bnu lyamaan qaala xudayfa wuxuu yidhi saaxibu siri rasuulillahi baa la dhahaa ninkuu nabiga alai salaam siraha munaafiqiinta magacyahooda waa iska asturi jiray nabiga calayh salaam hal nin buu u sheegay xudayfe la yidhaahdo isagana waa qarin jiray qaala maa manacanii xudayfe wuxuu le iima diidin an ashhada inaan xaadira badran dagaalkii beder dagaalkii beder ee yowmulfurqaan loo bixiyey ee malaa'igtu ka soo qayb galeen ee dadkii ka soo qayb galay iyo malaa'igta ka soo qaybgashaba dadka ugu fayacdhaayeen wax kale iima diidin ilaan ka qayb garo ilaa anii kharajtu waan baxay ana aniga iyo abi aabbahay xisnu lahaa ama xusay lahaa waa laqabka yamaan qaala wuxuu yidhi ama yamaanka laqabo xusaylkaasa ah magaca qaala faakhadnaa kufaaru quraysh ahadanaa waxaana qabtay faakhadanaa kufaaru quraysh baana qabtay kufaar quraysh ayaa gacanta nagu dhigtay annagoo socotoo soconna oo la dagaalkii iyo muslimiinta ku biira qaaluu markaase waxay nagu dhaheen inakum turiiduuna muxamadan muxamed baad u socotaan soomaa iyo ciidanka nama dagaalami rabo faqulnaa waxaanin maa nuriidu uma socono ma doonayno maa nuriidu ila lmadiina anaga madiina ma soconnaa fa akhaduu mina waxay noo qabteen cahdan ahadallahi ilaahay ballantiis wa miihaaqii ballantaasoo la adkeeyey oo dhaar lagu adkeeyey inaan lananصarifanna noqonayno gadoomayno ila almadiina aan ka qabsanayno madiina aadayno oo walaa nuqaatilu aanan dagaalamaynin macahu nabiga la jirkiisa calayhi salaatu wasalaam inaan safka muslimiinta soo gelin oo dagaalamaynin ballan ilaahay ku gala oo midootas u aadaysaan ballantaas waa yahaanire waan ka soo fakanay fa atayna allah nabiga calayhi salaam baan u nimid fa akhbarnaahu alkhabara warkii baan u sheegnay nimankaa waana diri gaareen ballantaasaan la gallay maxay kula tahay faqaala rasuulku wuxuu yidhi insarifaa noqda madiine aada nafiin lahum waan u oofinaynaa bicahdihim cahdigoodiiyo ballantoodii wanastaciinullaha calayhim ayagana la dagaalankooda ilahay baan u kaalmaysanaynaa guushiiyo nasriga rabbi baa keena ilahay baan u kaalmaysanaynaa oon kaalmo weydiisanaynaa oon tala saaranaynaa idinkana ballanta ka bixina muslimiinta ballan ka baxday iyo cahdiyaanana dhihine eh, inaad dad ballanta ilaaliyaa tihiin oo aayaadka iyo nusuustu ay xidhaan oy reebaan noqda oo muujiya annaga soo ma ahaa ilahay baan kaalmaysanaynaa bu nabiga sala allah alay wasalam waa mabda uu shareecada islaamka ay ku dhisan tahay shareecada islaamka mabaadida ay ku dhisan tahay ay ka mid tahay in la ilaaliyo cuhuudda iyo ballamaha la oofiyo la dhowro ah, wain janaxuu lisalmi fajnax laha hadday heshiis ay rabaan heshiis la gal hadday noqotay in la buriyana marka la burinayo ballantii naga dhexaysa oo dagaalkii iyo xabajoojintii raba in laga baxo waa inay og yihiin iskaga bilaabi maysid wixii waxbaba iska dhaaganayno heshiis in la ogaa lagu bilaabi mahayo ah. waa ki ilahi lahaa waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa haddaad ka baqday inay khayaamo iyo ballamihii ka baxaayaan u tuur ballantooda waxaa tirada waa khalaas dagaal baa naga dhexeeya u caddee ah, baabu qaswati alaxzaab qaswadii la magac baxday qaswat alaxzaab qaswat alkhandaqna waa la dhahaa labaduba wasfiga dagaalka uu watay baa loogu magac daray axzaab waxaa loo yidhi niman iskaashaa buursaday oo wax maarata ka dhexeeya oo dhul iyo deegaana aan lahayn keliya gaalnimo iyo cadaawadda ay muslimiinta u qabaan baa ka dhexeeyey qurayshtii looga soo tegay makaa looga soo haajiray baa afar boqol oo kilomitr soo garaacday madiinay ku soo doonteen daandaansi nabiga iyo saxaabadiisa niman qadafaariyiin la yidhaahdo iyo bacdu alacraabi alcarab ayaguna dhexday kaga soo darmadeen waxay dhinacaan kaga dhufanaynaa dagaalba kama dhexayna nabiga iyaga bani quraydo oo yuhuuda oo magaalada deganaa oo <clears throat> muslimiinta la noolaa oo heshiisu ka dhexeeyay inaan dagaal dhaxdaarada una marin wixii kor nooga imaanaan aan wada diifacan oo ka wada hortagnaa ballantii bay ka baxeenoo hoosta iska qandhufteen ayagana waxay dheen dhinacan aan kaga dhufanno idjaa'uukum min fawqikum wamin asfala minkum zaaqat alabsaar wabalaqat alquluub alxanaajir watadunuuna billahi yadunuuna ayaa bilaabatay xaggaas kaga imaadeen xaggaa waa imaadeen meel laba ciysadaa la waayey xaalada oo xaraj ah ayaa loogu magac daray waa sidaas khandaqna waa la yidhaahdaayo <clears throat> markuu la tashaday saxaabadiisa nabiga waa fi lamri asagoo ka indilaaqaayo salmaan alfarisi oo ahaa nin aan carab ahayn oo yaqaanay dagaalka iyo taatiiggiisa wax badan oon carabta aqoonin yaa wuxuu yidhi annaga markay sidan oo kalena qabsato ciidanku uu yar yahay gaalana dadna eh, cadowna uunagu soo duulo xarbul cisaabaad baan u bedeli jirnay dagaalka muwaajahan baanan samayn jirin meelaha laga soo galayana jidgooyooyin baan samayn jirnay godad waaweyn aan qodno oo dhufaysyo ah oo ayaga fardahoodii ayaga ayna soo mari karin wixii kusoo dhexdhacana aan tooganno halkaana inaga aan ka dagaalanno oo magaalada aan dhabarka galinno saaranno waa ku waafaqay rasuulka calayhi salaam godad waaweyn baa la qoday axzaab eh, magaalada madiina waxay ahayd magaalo cajiiba ah. dhinacyaheeda xagga maka oo dhan maxruus bay ka ahayd lagama imaan karinba nin faras watoo ka soo geli kara ma jiro dhagaxyo layidhaahdo xaraad la yidhaahdo oo shirbalowi ah oo lagu socon karinoo fiifiiqan ayay lahayd marka ninka raba inuu maka ka imaado madiina aado inuu intuu soo wareego oo xaggaa yowaadul xaqiiq ka soo galo buurta uxud la yidhaahdo iyo bidixdeeda uu ka soo galo ayay ahaan jirtay walidaalika aniyat lwadaac ayaa la yidhahdaa dhinacaasay jirtaa wixii dhinaca kale ay maka jirto marka dhinacii ay ka soo geli kareenee bannaanayd dhinacaan baa laydhaha iska qodno godad waaweyn baa la qoday way ku guulaysteen khidadii iyo taladii salmaanulfarisi nabiguna calayhi salaam xikmada iyo talada iyo umuuraha aan waxyi markaasi ku saabsaneen iyo diin iyo taxliil iyo taxriim ku saabsaneen waa qaadan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka qaatay salmaan <clears throat> qaswat laxzaab khandaqna saasa lagu magacdarabay xadana zuhayr بن xarb waisxaaq بن ibrahim jamiican عن jariir بن cabdilxamiid qaal xadana jariir ibn cabdilxamiid can lacmash can ibrahim ataymi can abiih qaala kunaa cinda xudayfa xudayfa bnu yamaan baan la joognay faqaala rajulu nin baa wuxuu ku yidhi low adragtu rasuula allah taabiciintii saxaabada soo gaadhay ee nabiga soo gaadhin mid ka mid a ee wuxuu xudayfo saxaabi fadhiya wuxuu yidhi low adragtu haddaan soo haleeli lahaa rasuulallaahi rasuulka ilahi haddaan soo gaari lahaa calayh salaam qaataltu waan dagaalami lahaa macowla jirkiisa waablaytu wacdaraan muujin lahaa buu yidhi ablaytu balaan xasanan wacdaraan muujin lahaa dagaal lala yaabo geesigiisa dhalay ayaa noqon lahaa buu leehay haddaan nabiga maciisa ahaan lahaa maalintaa oo dagaaladiisa aan ka qaybgeli lahaa faqaala xudayfa wuxuu yidhi aanta kunta tafcalu dalik maadaa saa yeeli lahaa oo isku arkaba maanta in saxaabada aad ka shiindeen laheyd saxaabada inaad ka hormari laheyd ood ka geesisanaad laheyd miyaad soo aragtaa mawaaqifta qaar baan kutusaayaa oo ragga ragga ahaa ee geeshayaashaha ay dhaqaaqi waayeen laqad ra'aytuna waxaan is arkay oon garan maca rasuulillaahi anoo nabiga calayh salaam ciisa leylat alaxzaab habeenkii axzaab habeenadii habeen ka mid ah oo habeenada kale ka magacawnaa habeenkaasaan garanayaan xasuustayda weli ku jirta walxaal akhadatnaa aynu qabatay nugu dhacday riixun dabeel shadiidun daran iyo waqurun qabow daran dabeel siiga wata firo wadata iyo qabow lafta kaa gelaya ayay wadatay waa riixan wa junuudan lam dabeel ilahay kusii daayay gaaladoo rabi inay ku kala cararaan ayaa dhacday faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi alaa rajulu nin ha la helo yaatiinii ii keena bikhabari lqowmi gaaladii maanta waxay ku sugan yihiin caawa nin ii soo ogaado oo caayn ah oo istidlaac sameeya ilan ciidanku mar walba wuxuu u baahan yahay inuu xogta helo oo cadowa meeshuu maraayo iyo wuxuu maagan yahay iyo qaabkiisa mar walba mukhaabaraad iyo warar in laga helaa baa la rabaa marka qof warkii iisoo ogaada meesha nimanka xaalkooda iisoo ogaada rabaa caaw jacalahu allahu ilaahay ha yeelo ama ilahay baa yeeli micii aniga la jirkaya yowmalqiyama maalinta qiyaama maalinta qiyaamana macaygu u ahaan nabiga xaggee joogaa jannada firdowsa ila gala oo waxay saxaabadu u dhimanayeen ee naf iyo nafiis u bixiyeen ee wax walbaba ay u hureen ayuu nabigu u sheegay oo bishaareeyey raggii marka wax walbaba u huri jiray hadalkii nabiga maalinta habeenkaa asagaa wixii haystay daraaddeed wuxuu leeyahay xudayfa fasakatnaa waana musnay shad arrimahaasoo kale markay dhacdana maxaa lagu yaqaanay ana ana ana ana indhaani kala ordaan falam yuujibhu ma jawaabin minaa anaga axadun qofna wadnay baa ka wada dhacaya qabow daran baa galay wax isdhaqaajiyaa la wala wada gerinlayaa nin walba xalaalkiisiibuu saas kugu doonyeeyey oo isku duuduubay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi haddana nabiga calayh salaam waa ku celiyey alaa rajulu war nin iska soo saara yaatiini ii imaada bikhabaril qowmi ila imaada khabarka qoomkii nin ii keena jacalahu llahu ilaahina uu yeelo macii aniga maciga yowma alqiyama maalinta qiyaamo qofka asagaa ha soo baxo fasakatana haddana waa aamusnay falam yujibhu mina axadun qofna ma jawaabeen ma jawaabin uma qaala wuxuu yidhi alaa rajulu nin mar saddexaad yaatiinii ii keenaan rabaa bikhabari lqowmi qoomka khabarkooda iyo xaalkooda wuxuu ku suganya gaaladii jacalahu llahu ilaahi ha yeelo macii yowma alqiyaama aljannada ha yeelee fasakatna waan aamusnay halkaasa ragga gaare ma adigan taabicigii ahaa maalintaan soo dhaqaaqi lahaa ayuu leh xudayfa u jawaabaya falam yuujibhu mina axad qofna ma jawaabin faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi marka hore takyiir buu ahaa tacyiin baa bilowday qum ya xudayfa xudayfaw istaag baa layidhi amar baa yimi marka marka hore waxay ahayd arrin lagula leeyahay lagula qabay ahayd dadkao dhan laakiin hebel haddii la yidhaahdo hebel kale ma jira adugu waatinaa noo keen bikhabari qowm qoomka khabarkooda noo keeno ar buu yidhi falam ajid buu leeya xudayfa ma helin buddan maaran id dacaanii markuu ii yeeray nabigu bismi magacayga igu yeeray an aquuma inaan istaago wax laga maarmaan ay noqotay kol haddii magacayga la sheegay fadhi ma yaallo saxaabada fiiri haddii amar ayagaa ku qotoba la keeno sidaynan innahba yaraatee xaalad kastaba haysatee an aquum qaala idhab ora tagoo xudayfow faatinii ii keen bikhabari ilqowm qowmka khabarkooda ii keen waa la dardaarma wuxuu yidhi walaa tadcarhum ha argagixinin calay aniga horkayga ah, nimankaa intaa argagixiso argagaxaad argagixisadeenna calaya yaynay ugu soo noqonin laba dhinac bay ugu soo noqon kartaayo gaaladoo naga fadhida oo ayagoo qabow intuu hayo ku noolaan laha meeshoona dhaafi lahaa intaad mid madaxa ka disho yaynagu soo caranin oo annaga dee dhibaata noo keenin ta labaadna waxaa weeye adigii intii aad isku dayda dagaala lagu dilo walbahaariyo muruga ay hoyin walaa tadcarhum ha argagixinin ayaga nimankaasi calaya korkay hagu argagixinin ha u argagixinin ee intaad tagto adiga waxaa lagu diray un muhiimadda lagu diray maxay tahay xogtooda un keen bas fursad kastood ka hesho waxbaa ku dhufanin falamaa wallaytu markaa jeesday min cindii nabiga agtiisaan saa oga dhaqaaqay jacaltu waxaan gudagalay kaannamaa anood imooddaba amshii inaan dhex socdo fii xamaamin xamaam xamaamta waxaa jirtay musqulo qabiis lagu talagalay oo dab kulul intii la dhex dhigo qofka markuu qabaysta uu isku diiriyo oo qofka kuleel iyo qabow u dhexeeya ayay ahaayeen marka waxaad moodaaba inaan meel diirimaada aan ku socdo oon qabow ahayn qabowgiiba waa laga qaaday barakadii uu nabiga calayi salaam warkiisa u aqbalay iyo daacadii rasuulka u adeecay sala allahu calay waali wasalam barakadeedii iyo mucjiza nabiga calayhi salaam oo ka daahirtay meesha ayaa isku tagtayoo xudayfa ah, radia allahu canhu waxaa ka tagtay qabowgii iyo dhaxantii bal ee waxaa la siiyey oo ilaahay uu siiyey kuleel iyo diirrimaad uu ku socon karo wixii barafaha ee qabowha o dhan maba jiraba xataa aataytuhu nimankii baan u tegay buu yidhi waa iska dhex galay fa ra'aytu waxaan arkay abaa sufyaan odaygii ciidanka qurayshta watay abuu sufyaan binu xarbi ahaa oo yaslii solaaya dahrow dhabarkiisa binaarin arta yacnii kuleelkii qabowgii dartiisii dab buu shitay markaasuu dabarkiisa sidaas ogu dhalaalinayaa taslii wuxuu ku dhalaalinaya ku solaya dahra binaar dabkii buu saa ugu dhaweynayaa sidaasoo soli ba soo qaaday fa waxaan dejiyey sahman leeb fii kabadilqawsi qaansada beerkeeda qaansada beerkeeda meesha dhexdeedaan loonka ku toosiyey fursad weeyaane fursa saanixa abuu sufyaankii u weynaa ciidankii baa intan kaab ku jooga beerkiisi baa u muuqda oo ku toosan faaradtu waxaan damcay buu inaan armiyahu inaan ku gano markaasaan fadakartu xasuustay qowla rasuuliillaah hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam walaa tadcarhumaa argagixinin calaya korkay hagu argagixinin nimankaas hagu taabanin korkii nabigaa xasuustay buu yidhi walow ramaytu haddaan gani lahaa la asabtu waan la heli lahaa buu leey waan la heli lahaa laakiin hadalkii nabiga calayhi salam baa wax walba ka xoog badan oo wax walba ka horeeya amarkii nabiga calayhi salaam inuu qofku marka yidhaahdo fursad baan hellay ee fursaddaasaan ka faa'iidaysanaya awaamir iyo xikam kaloo jirta uu jiiro hiire iyo iyo xamaasad diineed baa qaadaydeenna hadda uu yidhaahdo lama ogolee wax kastood xamaasad diineed kugu jirta waxaa la rabaa inaad amarka alleh amarka rasuulka u hoggaansato oona caro ayna ku jiidin caro inay ku taraarin baa la rabaa carada waxbay hadlaysaa carada waxbay hadlaysaa maxaa saxa maxay wax ku toosan maxaa xikmada maxaa lagu amray tanaad ku soconaysaa walow rabaytuhu la asabtuhu buu leeh abu sufyaan maalinta hadda halkaa la ridi lahaa dee waxay noqon lahayd kufaaru quraysh waa jabtay laakiin ilaahay amarkiisa iyo rasuulka rasuulka alayh isalaatu wasalaam tiisa ayaa wax walbaba ka xaqsan oo ka wanaagsan inay gaaladii qulqulaan na dhaafaan kadibna abu sufyaankan maanta inuu dilo uu rabay isagoo saxaabi oo qaa'idulmuslimiina ah ilaahay uu keena subxana wa tacaala saxaabi buu noqday muslimiintiiba hogaamiyahoodii ka mid noqday abu sufyaan guushiina muslimiinta gaaro oo gaaladii dhaafe farajactu waxaan noqday wa ana amshii anoo socda fii mili xamaam haddana kulaalkii oo kale anoo ku socda ayaan haddana baxay buu yidhi sidii falamaa aataytuhu markaa nabiga u imaaday calayhi salaam oo fa akhbartu waan u sheegay bikhabari ilqowm qowmka khabarkooda aan u sheegay oo idhi saasay ahaayeen nimankii waa rafaadsanaayeen niman dagaal iyo hub iyo xaggeenna min usoo jeeda maaha naftii baa haysay diifkii daadinayeen dabkii bay shidanayeen markaan u warramay oo wafaraqtu warkii aan bogayda qururtu waa liqaboojiyey buuli dadkaaba dhinac ka galbaaliyey qabowgii baa igu dhacay markaasuu gadiiday fa albasanii rasuulullaahi nabiga calayh salaam baa imarashiiye i huwiyey min fadli cabaatin go u watay nabiga calayhi salaam iyo busto weystay kaana calayhi korkiisa hela yusallii fiihi uu ku tukanaya aminkaasuu nabiga salaad tukanaya qabowgaas iyo barafkaas ayuu salaad tukanaya markaas hadeer maradii qayb ku huwiyey falam azal kama zuulin buu le naa'iman inaan jiifo xataa asbaxtu ilaa waagii ii beriyo waagii beri falama asbaxtu markaa waa beriistay yuqaala nabigu wuxuu yidhi qum istaag yaa nawmaan hurda weynow nawmaan hurda weynow kac kaana yumaasixu asxaabahu calayhi salaam walaa yaquulu ilaa xaqa nabigu calayhi salaam saxaabadiisa waa la kaftami jiray laakiin xaqun buu ku hadli jiray waa run balaq buu yidhi waa ka hurdada waagu ku bariyey marka yaa nawmaan buu nabiga alay slam hurda weyne ka kac arrinta marka mucjizaad baa tifka ah xadiidka isaga ah mucjizaad baa ku jira oo nabiga calayh salaam nubuwadiisa iyo risaaladiisa iyo xaqnimadiisa tusaysa inuu yahay muayadu min allah xag al laga ayiday subxaanah malaa'ig ilahay ku xoojiyey wakafa allahu lmu'miniina alqitaal dagaalkiiba muslimiinta ilahay baa ka kaafiyey oo dabeel iyo ciidamo xag alla ka yimin oo malaa'iga ayaa gaalada lagu sii daayey dabagadoonkii ay dabagadoomeen teedhooyinkoodii dharyihi dabka saareen oo dhan ay wada dabagadoomeen ayagoo wada siiga meelan afka iyo dabadaba siiga ka galay ayay carareen oo huleeleen ayay carareen muslimiinta guulba ilahay siiyey subxaanah wa tacaala nasriga iyo guushuna mar walba waxay ku xidhan tahay jidka saxda oo lagu taagnaado khilaafna aan la imaanin shareecada aan la khilaafin baabu qaswati uxud duulaankii uxudna waa kan tartiib kuma wada musanifku axaadiistu qaabka tartiibka zamaniga kuma wado tartiib dikriga mooya kana maaha tartiib zamani ah, maaha uxud iyo axzaab hadda yaa horreeyey uxud baa horreeyey sanadkii saddexaad bay dhacday uxud axzaabna way dambaysay oo sanadkii lixaad ama shanaad ayay dhacday labaduba laakiin waxay ka siman yihiin niman saa'iriina ah oo muctadiin oo xadgudub ah oo gardaran ayay ahaayeen madiino way waxay imaadeen labaduba markayna ka soo duulaan tageen markaa ucudna sidaasoo kale aheedoo buurtii weyneed ucud waa kaa cajiiboo ka dhacday bay aheyd oo muslimiinta iyo gaalada isku fara saareen oo ayada laftirkeeda duruusun waa cibar duruus fara badan iyo cibrooyin fara badanoo in lagu cibro qaata ay tahay oo ilaa yoomina haada laga faa'idaysan karo ayaa ka dhacday meesha iyada ah way ka mid tahay in mukhaalafada amarka alle iyo amarka rasuulka aan guul iyo nasri lagu gaarayo si walbood isku waasho si walbood muxaawalaad iyo taatiig u samayso kol haddaa shareecada aad khilaafto gaal ilaahay kaaga gargaari mahayo khilaaf bay la imaadeen saxaabadii buurta taagnaada oo naga laga ilaaliyilida kontonka ahaa cabdullaahi binu jubayr oo saxaabi ana madax looga dhigay toban baa ku soo hadhay oo meesha lagu laayay markii dambe oo khaalid bin walid ciidankiisii fardoolayda ay laayeen afartanka kalena dhibaata la kulmeen saxaabadiiba dhibaatada ayada uxud ka dhacday ayaa laga hadlayaa marka marra waxaa weeyaan edbin bay u ahayd saxaabada nabiga calayh salaam marra xikmadii ilaahay oo ahayd in muslimiinta iyo nabiga iyo ambiyada ilahay la imtixaamo ajir iyo hawaabna uu u ziyaado arrintu hadday ahaan lahayd mar walba guushana inay ayaga yeelanayaan waxaa dhici karta inay isdhihi lahaayeen dee guushu mar walba xaggiinay jirtaa oo xag allaba aan loo tiirinin marka laakiin nabiga calayh salaam rifca iyo ajir iyo hawaab bay u tahay saxaabadu duruusna way u tahayoo in khilaafku uu shar yahay khilaafku inuu shar yahayna waa tusaysaa oo in aliskhilaafo ay dhibaato leedahay uxud waxaa kaloo laga akhristay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo taatiigga dagaalka sida nabiga calayhi salaam uu ahaa xagga xarbaha iyo dagaalka markii la dhaho qof muxanig ah oo dagaalka iyo taatiiggiisa iyo qaabkiisa aad u yaqaanu ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waid qadowta min ahlika tubawilu lmuminiina maqaacida lilqitaal meelihii dagaalka ee ugu habboonaa buu nabiga ciidanka geliyey dhinacii ay ka imaanayeen buu nabiga alai slam uga hortegey marka qaabkii ugu habboonaa dhabarjibintii waa iska xiday dhinacii kale murtigoolay uxud baa ka xigta halka yaray manfadka ahna gaaladii baa looga hortegey marka wuxuu ahaa qaab wanaagsan oo nabigu uu dejiyey calayhi salaatu wasalaam ayay ahayd waxaa kaloo laga qaadanayaa qaswatu uxud gaaladu guul mayna gaadhin way laayeen toddobaatan saxaabo ah laakiin ujeeddadooda waxay ahayd inay nabiga dilaan khulafaa urashidiin ay dilaan walidaalika abu sufyaan leeyahay muxamed ma nool yahay auma abu muxamed auma abubakar auma cumar buu leeyahay markaase way dhammaadeen asagaa isku jawaabay markaasuu cumar isxajinla waayo wuxuu yidhi maya waa wada nool yihiin cadowga ilaahayow marka guushii wuxuu raadinaya waxaa nabiga abubakar iyo cumar inuu dilo laakiin waa dili muuna dilin saa darteed guul muuna ku tegin inuu magaalada madiina intuu galo istibaaxa uu sameeyo oo cirdigii iyo sharaftii gabdhihii ummahaatulmu'miniin iyo saxaabiyaadkii iyo xoolihii muslimiinta ku galgasho ayuu rabay taana waa looga dhaartay oo ayadana kumuuna guulaysanin marka rag baad dishay toddobaatana adda toddobaatan baa lagaa dilay sanad hore inta haddana rag baa lagaa laayay adoo holoolow cararna waa tagtay magaaladii madiinana maadan qabanin guushaad gaadhay marka maxay tahay wey waxadaana hadaab binu khaalid alsdi qaala xadaana xamaad binu salama can caliy bni zayd wathaabit albunani can anas bni malikin ana rasuul allah nabiga calayh salaam afrada yowma uxud maalintii uxud nabiga wuxuu gooni yeelay ufrida waxaa nabiga lagu gooni yeeloo ku haray yowma uxudin fii sabcatin toddobo yaa lagu reebay min alansaar reer ansaarida iyo wa laba nin oo min quraysh reer quraysh haddii dhabarjadin lagu sameeye muslimiintii oo isdhaxyaac uu dhacay oo ah muslimiinta qaarkood xataa ay isdileen oo isgaranaynin oo si habqana oo fashila ay dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam in yaroo saxaabaha yuu buurtii salkeedii ayuu la galay meel buuruu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu fuulay oo uu ku gabanayo aminka reer madiina meel buur bay sheeg dhagax bay sheegaan ay dhahaan meeshan waa nabiga meeshuu fadhiistay calayhi salaam saxaabo yara oo ku soo hadhay toddoba ansaara iyo laba reer quraysheeda falamaa rahiquuhu gaaladii markay ku soo dhowaadeen rahiquuh qariib markay ku soo dhowaadeen gaaladii nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi nabigu man yarudduhu miyaa naga celiyo radiya annaa xagga annaga waluljanna janna ay u sugnaatay ah, dad saxaabadii la kale yaa amin dambaa lasoo doondoontay nabiga waa la dilay baaba suuqa la geliyayoo bannaanka la gaarhsiiyey murug badan baa dhacday markaa nabiga calayh salaam toddobadiisagaalkaasi meesha ku kusoo hadhay waryaanagii riduy nabiga alai salaam inay ismuujiyaano dagaal galaana lama rabe waxaa tahay si tahtiiga ah oo taxadara in loo rido oo la shiisho yaa u baxa jannaha u sugnaatee oo huwa rafiiqii aniga macaygu ahaanaya filjannati jannada macaygu buu ahaan jannadu ila ma ayga ama jannada markaa mansiladaydaasi ayaa la ogolaan inuu soo gaaro walow mansiladiisa marka dambe ha ku noqdee wailaa manaasil alambiyaa khaas bay ku tahay ambiyada axad gaaraya ma jirto rafiiqii filjanna gelidda jannada iyo horgelidda hore iyo markaa nabiga calayh salaam oo la tago ugu sharfoo lagu soo dhoweeyo kadibna mansilada uu lahaa la gaarsiiyo fataqadama rajulun nin baa arrintaa yeelay oo hore u dhaqaaqay min alansaar ka mida faqaatala waa dagaalamay oo dagaalamay oo dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilo ayagibuu sheelsheelinayaa uma rahiquuhu haddana waa ku soo dhowaadeen ayda mar labaad faqaala wuxuu yidhi man yaruduhum cana yaa naga celi walow ljanna isagoo janna u sugnaato ow huwa rafiiqii fi ljanna weeyaan fataqadama rajulu minha yaa baxay haddana min alansaari ilansaareeda faqaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dila kii labaadna falam yazal kadalika kama zuulin nabigu inuu arrinkaasi uu ku boorinayo xataa qutila sabca toddobadii reer ansaareed meeshii baa lagu dilay hal hal buu dhinteen u shahiideen faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam lisaaxibayhi labadii ku soo hadhae reer quraysheed wuxuu ku yidhi ma ansafnaa ansafnaa asxaabana asxaabteennii saaxiibadeen oo maanan cadaalad samaynin hadde sidan ma aha sax maxaa u fadhidaan ayagun baa baxaya ayagun baa kacaya ayagun baa kacaya sidaasa inay idin kala kacdaan bay ahayd waa laisku imaaday markii dambe soo laabtay muhaajiriin ansaaru rasuulilah soo laabte nabiga calayhi salaam loo imaa calayhi salaatu wasalaam isagoo dhaawac badan iyo namaro badan la gaadhsiiyey markii dambena ilaahay cadowgu waajibiyo muslimiintiina wixii shahiiday buurta uxuda dhambaceeda halkii ay ku dhammaadeen ayaa lagu wada xabaalay toddobaatan bay ahaayeen xamzaha ka mid ah sayid shuhadaa halkaasay ku shahiiday lagu xabaalay xataa qaar meydkoodii ama dhaawacoodii madiine ku dhintay waa la soo celiyey halkii ku celiyaa layidhi halkaasay ku xaraysan yihiin oo ku xabaalan yihiin nabigu calayi salam wuxuu yii maqhraati iga ahay maalinta qiyaamo inaa xaq udirar aheedeen mujaahidiin ahaydeen diin alle toosiseen maqraatib aynay ahay buu nabig alai salaam kaana yazuuruhum qubuurta waa ziyaarin jiray rasuulka intuu tago ayuu soo ziyaarin jiray sunnooyinkay ka mid tahay iyo aadaabta laga rabo zaairii almadiina almunawara dadka magaalada madiina ziyaarta waxyaalaha laga rabay ka mid tahay inay ziyaartaan masjidka nabiga calayhi salaam baa ka horgala oo la ziyaaranayo lagu dukan qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam ee sharafta badan ayaa lagu ziyaaranayaa labadiisa saaxiiba abubakar iyo cumar oo garab jiifa ayaa la ziyaaranayaa xabaalaha baqiic baa la ziyaaran oo kaba sii dheereen masjidka nabiga xabaalaha uxud oo shuhadadii baa la ziyaaran masjidu qubaa lagu soo tukan laba racdoo la ziyaaran ziyaaraadka meelaha wey qaala xadaana yaxya binu yaxya tamiimi qaal xadaana cabdilcaziiz bin abi xaasim can abiihi aabihiis oo salama ah annahu samica sahal binu sacad buu maqlo yus'alu la weydiina can juuxi rasuulilah jaraaxadii iyo dhaawicii nabiga calayhi salaam yowma uxud maalintii uxud la dhaawacay wejigiisa dhiiggii ka soo daatay ayaa la weydiiyey maxaa lagu dhiigga lagu joojiyey maxaase nabiga gaaray faqaala wuxuu yidhi jurixa wajhu rasuulilah nabiga wejigiisa calayhi salaatu wasalaam waa la dhaawacay wa kusirat waxaa la jebiyey rabaaciyatuhu dhoosha nabiga calayhi salaatu wasalaam foolka iyo micida dhexdooda micdailiga e, ku jira waxaa la dhahaa nabiga dhooshiisa calayhi salaam ayadana waa la jebiyey maalintaasi wahushimad waxaa lagu jebiyey albaydatu koofiyadii uu qabay birtaheedna calaa raasihi madaxiisaa lagu jebiyey oo xaalaqaadkiiyo biyihii ay wadatay mid ka mid ah bag hoos u galay nabiga calayhi salaam nin saxaabi aha maagay inuu kasoo bixiyo ka soo siibtay fa kaanat faadimatu rasuulillah gabadhii nabiga ee faadimaheed waxay ahayd calayhi salaatu wasalaam taqsilu dama dhiiggay dhaqaysay dhiigga nabiga calai salam bay ka dhaqaysay oo haweenka qayb ka mida ah dagaalkay qayb ka ahaayeen dadka dhaawacyay daaweynayeen biyahana way dhaaminayeen arrimahaasay u taagnaayeen wa kaana caliy bin abi aalib wuxuu ahaa yaskubu calayha wuxuu ugu shushubayay faadimo xaaskiisa ina nabi ah bilmijani gaashaankii biyaha ku waday kusoo darayay ayuu ugu shushubayey marka hadda dhiiggii oo biyo lagu shubo maxaa ka dhalan dhiiggii baa sii ziyaadi falamaa ra'ad markay aragtay faadimatu analmaa biyihii inuu laa yaziidu dama dhiigga ziyaadinaynin ilaa kafara badni un u ziyaadinayo dhiiggii badni un buu ziyaadinaya dhiig haddii la daaya isku yardhegi lahaa haddii biyo lagu shubay waa sii qulqulaya akharad waxay qaadatay marka dhiiggii inuuna istaagayna markay aragtay qidcata xasiirin gabal yar oo darin ah ama jaambi ah fa markaasay gubtay xataa saara ramaadan ilaa dambas uu ka noqday uma alsaqatu waxay ku dhejisay biljurxi dhaawicii dhiigahaa fastamsaka damu dhiigii baa istaagay waxyaalaha lagu istaagay dhiig joojinta ka mid tahay dambaska marka intay gubtay dambaskii bay qaaday markaasay dhiiggiisa u saartay waa istaagay ila mar walbaba dhakhtar iyo faashid iyo qalab ma helayside waxyaalaha markaa iscaafaad awaliya iyo fist aidkal ah inaad barataa ka mid tahay haddii aad barato qof dhiiggiisa uu istaagayna ma cilaa joogto inaad dambas iyo daad gubto aad waay ku dhejisa waay mustamsaka damu dhiiggii istaag qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana yacquub yani ibn cabdiraxmaan alqaari can abi xaasim salamata bnu dinaar anahu samica wuxuu maqlay salamahaasi waxau jeeda sahl bnu sacd isaacidi wa yasal eh, salama bnu dinaar samica sahl bin eh, sacd buu maqlay wa yus'al isagoo la weydiinayo sahalkaas can jurxi rasuulillah nabiga dhawaciisa calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi sahl ama wallaahi baan ku dhaartay inii laa acrifu waan garan man baan garan kaanahaa yaqsilu dhaqaaya jurxa rasuulilah dhaawicii nabiga calayhi salaam qofkii dhaqaayay waan garan buu yidhi wamanna waan garan qofkii kaana yaskubu damaa biyaha ugu shushubaayey wa bimaadaa waxaan garan wixii duumiya lagu joojiye lagu daaweeyey jurxuu nabiga dhaawiciisi intaba waan garan dadkii u dambeeyey buu ahaa madiina aakhiru man maata fi lmadiina bu ahaa sahal bnu sacd saacidi qof maanta ogna ma jirto bui anaa u dambeeyey dadkii yaqaane uma dakara naxwa xadiida cabdilcasiis oo kale uu sheegay hayra annahu zaada wa jurixa wajhuhu wejigiisii baa la dhaawacay saddex nabar baa nabiga gaadhay wejiga waa laga dhaawacay madaxan dhaawac baa ka gaadhay dhooshiisana nabiga alai slam waa la jebiyey qaala wuxuu yidhi makaanuhu shimad kusirad waa la jebiyey albaydatu calaa ra'si madaxiisa lagu jebiyey qala wxadana abubakr bn abi shaybata wazuhayr bn xarbi وisxaaq bn ibrahim wbn abi cumara jamiica can ibni cuyaynata sufyaan xa waxadana camr bn sawaad alcaamiri akhbarana cabdullahi bn wahbin abaranii camr bn xariin anahu can saciid bn abi hilaal xa xadana mxamed bn sahl tamiimi qaal xadana ibn abi maryam xadana mxamed yani ibn mudarifin kulhm can abi xaazim can sahl bn saacidi bhada xadiid can nabiy sal l slam fi xadiidi bni abi hilaal waxaa ku sugan usiiba wajhu wejgiisana waa la asiibay waa la dhaawacay fi xadii ibni mudarif jurixa wajhu badela usiiba isku maa alfaadii buu ku xifdiyey nin walba raawiga uu ku hadlay qaal xadana cabdullahi bn maslamata bn qacnab alqacnabi qala xadaثna xamaad bn slmة bn dinar can haabit bn aslam albunani can anas bn malik albasri radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيh walih wasalam kusirad waxaa la jabiyey rabaaciyatu dhooshiisa yowma uxudin maalinta uxud washuja waxaa la dakray fii ra'si madaxiisa fajacala yaslutu dama dhiigga inuu ka tiraayo canhu isagiis ka tiraayo dhiiggii oo wejiga kasoo qulqulaya ayuu iska nuudinaya iska tirtirayay wayaquulu wuxuu dhihi jiray kayfa yuflix see u liibaani qowmun dad shajuu dakray nabiyahum nabigoodii dakray wa kasaruu jabiyey rabaaciyatahu dheeshiisa iyo iligiisa wa huwa asagoo yadcuuhum ila allah ilahay ugu yeeraaya waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wa camila saalixa qofkii ilaahay ugu yeeraya dacwadiiyo diinti oo haddana nabi rasuul ah dadka ayaga ee nabigoodii sidan u dhaawacay oo u dakray say u liibaanayaan faanzala allahu caza wajal ilahi baa soo dejiyey laysa laka min alamri shay nabi maxamadow amarka waxba kuma lihid baa layidhi nimanka ayagaa liibaan iyo liibaan la-aan arrimahaas ku saabsan falaaxa cadaabta guuldarada iyo guusha arrimahaasi waa arrin ilahay leeyahy wama nasru ilaa min cindi illah xag allah iska leh ilahay arrintaasi iska leh oo maamulka leh xikmadiisana ku socon ah. walidaalika raggii maalinta soo weerartamay ee dhibaatadaasi ka geystay uxud ka geystay khaalid bin weliid sayfullahi masluul buba la baxayba cikrima bin abi jahl qaa'id buu noqday muslima abu sufyaan oo arrintaasoo dhanba hogaaminayo ku dhaakadhaakoonayay oo saarlugood ku tuminaya buurtoo lahaa uclu hubli lahaa maalinta ayadaa saxaabi jaliila abu saxaabiyin jaliil wa abu saxaabiya jaliila waa ka reer dhan ay noqdeen reer saxaaba ah islaantiisa hinda asagio abuu sufyaana wiilkiisa oo mucaawiyaa gabadhiisa oo suujadii nabiga umulmuminiina reer qiimo badan bay bay noqdeenba marka arrimuhu casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhu mawadda dadka cadaawada naga dhexaysa idinka ilahay inuu mawaddo iyo jaceyl dhexyana geliyaaba dhici karta laysa laka min almri shay baa layidhi qunuudkiina waa kusoo aroortay iyadana bil uu habaartamayey aayaddu marka laba sababu nuzuul ayay leedahay ama laba xadiido yay sabab u tahay qaala xadaana moxamed bin cabdillahi bni numayr qaala xadaana wakiic xadaana acmash can shaqiiq bn salma can cabdillahi bni mascuudin qaal kaanii andur inaan arkaad imoodaa ilaa rasuulillah nabiga calayhi salaam oo yaxkiin nabiya nabi ka sheekeynaya min alambiyaai ka mid ahoo darabahu qowmuhu qowmkiisa ay garaaceen qowmkiisa garaacay wahuwa yamsaxu dama dhiiggiibuu ka tiraya can wejhi wejigiisa wayaquulu wuxuu leeyahay rabbi ikfir lii qawmii ilaahu qoomkayga u dami dhaaf fa inahum laa yaclamuuna ma ogeen dhibaatadii u geysanayeen ba ugu cudurdaarayaa ducana waa ugu daray ilah u dami dhaaf oo dembigooda iskaga daa fa inahum laa yaclamuuna ma og hadday ogaan lahayen nabi ilaah inuu rasuul yahay xaqa ay garan lahaayeen inay dhunkadaan oy raacaan oy rumeeyaan mooyeene iskamayna dakreen ee waa garasho la'aan iyo jahli iyo diin xumi qaala xadaanaa abubakr nabiyaasha horu ka sheekeeyey nabiga alai salaam nabigeennana sifadaas uu lahaa xadaanaa abubakr bin abi shayba qaala xadaanaa wakiy wamuxamed ibni mubashirin can alacmash bihada lisnaadi hayra anahu qaal fahuwa yandixu dama jabiinihi jabiin dhamanadiisa ayuu dhiiggiisa oga tirtirayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkaasna waa ku hadlayaa baabu ishtidaadi qadabiillaahi carada ilahi waxay ku daraatay calaa man qofka qatalahu uu dilay rasuulullaahi baa dilay calayhi salaatu wasalaam ah, qofkii rasuulka ilaahay uu dilay kaasaa calayh ilahay ku adkaatay qofku rasuulka dilay waa kuma fii sabiililah buuna ku dilay ogow waa qof rasuulka u jeeday oo rasuulka maagay oo raba inuu rasuulka dilo intuu gaal yahay ayuu gaalada dhan ka soo wada baxayoo shaksiyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee daahiradaheed ayuu u socdaa oo raba inuu dilo ayna muxamed ayna muxamed ayna muxamed buu leh waran buu la ordaayaa kaasuu weligii nabiga calayh salaam dilay oo isha intuu ka geliya xirmadii dhinac kaloo u bixiyey ah, ubay bnu khalaf lu dhihi jiray xadaana moxamed bnu raafic qaala xadaana cabdrazaq qala xadaana macmar can amaam bn munabi qaala hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli illah fadakara axaadiida minha waqaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allah alay wasalam ishtada ghadab llah caradi ilahi waxay ku daraatay calaa qowmin dab facaluu sameeyey haadaa sidan birasuulillahi ku sameeyey calayhi salaam wahuwa xiirayda markuu haadaa leeyahay yushiiru wuxuu ishaarayaa ilaa riwaaciyatihi dhooshiisa nimanka nabiga calayh salaam ilgiisa bixiye oo qalaalay caradi ilahi baa ku daraatay wa qaala yani dhibaataa kabaa hertay raggii alayhsalatusalaam dhibka gaarsiiyey waa habaaray nabiga calayh salaam allahuma salli calayhi kalba min kilaabika libax baa ku cunay dhaxdama kusii maraayey wa qaala rasuululahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu yidhi ishtada qadabullahi waxaa kaloo carada ilaahay ku daraatay calaa rajuli nin yaqtuluhu wuu dilay rasuulullahi uu dilay calayh salaam fii sabiili illahi caza wajal ku dilay fii sabiili illahi ixtiraas wey waa qayd qofkii qisaas lagu dilo xuduud lagu dilo ishtadaqa labulahi laba dhahay ka asaga ah dahaare buu u noqonaya kafaara ee fii sabiilillahi qofka ku dhintay muslim asagoo muslim nin muslima oo gaal dilay gaalka asaga ee ku dhintay isagoo islaamka la dagaalamaya ee haddana gacanta nabiga ku dhintay kaas weeye midka ishtada qadabullahi ku adkaa ku daraatay ubay ibnu khalaf ah, bal dagaalkii oo socda wuxuu yidhi maxamed hal i qof kaleba ma raba maanta markaasuu nabiga alai slam usoo baxay cishuu ka geliyey nabiga alayh salam markaasaa maskaxda la gaarsiiyey halkiiba ku baktiyo lugta ku taagay walaalkiisa umaya bnu khalafna sanadkii ka horreeya beder ayuu ku baktiyey asagoo naaf ah oo intuu kala daldalaacay meel laga qaadan la waayey waa kii isagana la diray wa qaala rasuulullahi nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi qaala baabun maa laqiya nabiyu wuxuu nabiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam min ada almushrikiina walmunaafiqiin wallah aclam bilah towfiq sala allah waslm ala nabi mxamed